rabiic alawal alaha lix iyo toban ay marayso kun afar boqol soddon iyo sideed soddon iyo sideediina ay hijradii nabiga sala allahu aleyh waalihi wasalam ay marayso bishan decembera iyaduna shan iyo toban weeyaan laba kun iyo lix iyo tobankii waxaa noo bilaabanaya bifadli illahi subxaanah wa tacaala wa tawfiiqihi wa cawnihi kitaabkan qiimaha badan ee ku saabsan fanniga qiimaha badan alxadiid wa culumih cilmu musطalax alxadiid ku saabsan kitaabkaas taysiir musطalax alxadiid ayaa la yidhaahdaa fanniga uu ka hadlayana waad garateen oo waa musطalax alxadiid musطalax alxadiid iyo mawduuciisi iyo ahdaaftiisuna iyo thamaradiisana waa arki doonaa waxaa iska le sheekh alcalaama maxamuud adaxaan sheekhaasoo ahaa culummada mucaasiriinta ee haddaba casrigeenna noolaa maalmahan dambe de xaalad culus baab lagu jiraaya sheekhu waa xalabi madiinatu xalab oo gubanaysa oo cadowga iskugu tegay oo indhihiina aad ku aragtaan ama ku maqasheen waxaa ka socda magaaladaasuu iyuu maaragtay u dambeeyey kun sagaal boqol iyo soddon iyo shantii hijrada miilaadiga sagaal boqol soddon iyo shantii buu dhashay magaalo layirahdo ama qarya layirahdo albaab oo xalab aan ka fogeyn buu ku dhashay kadib wuxuu usoo wareegay magaalada xalab waxbarashadiisii hoose ee asaasigeed ilaa iyo heer jaamacadeed buu ku qaatay wuxuu u wareegay almadiina almunawara oo uu cilmigiisi kusii watay waxbarashadii xagna macalin uu ka ahaa jaamica alislaamiya bilmadiina almunawara doctoorada wuxuu ka qaatay jaamicat alazhar ashariif kuliyat shareeca wadarasaat alislaamiya ayuu dhigi jiray isaguna doctoorada wuxuu ku qaatay maado ku saabsan cilm alxadiid alkhadiib albaqdaadi wa aahaaruhu fi lculuumi alxadiid ayuu ahaa baxdigiisa doctoorada khadiib albaqdaadi iyo aatharta iyo saamaynta uu ku leeyahay culuum alxadiid oo fani funuunta kamida ma jirta ilaa waxbuu ka qoray fannu lxadiidka marka laga hadlayo iyo mustalaxa alxadiid qeybihiisa kala duduwan u arki doonaa kadib wuxuu mucalim ka noqday jaamicat alimaam maxamed bin sacuud fi riyaad kuliyat sharica wadarasaat alislaamiya ilaa uu ka gaaray kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii oo u wareegay jaamica kuliyat daraasaat alislaamiya fi kuwait halkaasu ayadan haddana mucalim ka ahaa xilligii uu joogay jaamacatu maxamed bin sacuud fi riyaad ee uu daraasada akrinayay iyo xilligii uu madiine joogayba cilmigan mustalaxa ayuu macalin ka ahaa oo uu tadriisi jiray o ardada u akrin jiray culuum ulxadiid ibnu salaax iyo taqriibka nagowi iyo kuwaasuu akrin jiray wuxuu sucuubo kala kulmay labadaa kitaab oo haddii kutubtii mutaqadimiintiha ah dariiqada ay ku socdaanna ay qaarkood aada u faahfaahsaneen oo qumuud ku jiro oo raggii hore iyo cilmigii dadkaasi wax badan ayay duuduub ku mari jireen ayaga oo u arka shay badiihi ah waxa innagaba nagu adagba ayaga u sahlanaa <clears throat> iyo labadaa kitaab oo laga yaaba inay masaaisha cilmu lxadiidka ama musalax alxadiidka abxaath kamida ayna faahfaahinin iyo usluubka daalibulcilmiga akaadiimiga ah tacliimtan ayada ah ee uu macalin sheekhu akrinayey ardada munaasabka u ah kitaabta inayna munaasab ayan u arkayay xagga amhilada iyo waadixinta iyo sharaxa iyo bayaanka iyo aqsaamta iyo marka laga hadlo saasaa waxaa ku kaliftay inuu kitaabkan alifo kitaabka marka markuu alifo dhameeyey kuliyatu shareeca intuu joogay kuwait waxaa muqarar looga dhigay jaamacaadkii jaamacatu maxamed bin sacuud muqarar baa looga dhigay t kuwait isaga iyo fani kitaab kale oo ku saabsan daraasa takhriij alasaniid marka waa kitaab aada u qiimo badan kitaabkan isaga ah aad iyo aad bu qiimo badan yahay sheekhu laba kun iyo laba kun iyo shantii iyo kuweed kasoo wareega xalab ku noqday halkaasa raadkiisa haddaan iigu dambeysay two thousand fivekii ama laba kun iyo shantii kuweyd kasoo laabtay magaaladiisi xalab dib ugu noqday marka ilaahay ha xifdiyo hadduu nool yahay duu dhintana allah unaxariiso cilmigiisana allahna uu anfaco <clears throat> kitaabkana arkaysaa niman waa kitaab horta aad u qiimo badan iyo gabdha yaho dad gabdhaan weheystaane kitaab aad u qiimo badan weeyaan fannigan markii laga hadlaayo baabkan isaga ah wuxuu jamciyey culumtii ama funun fanigii fanigan isagaa wixii laga qoray isaga ka horeeyey ayuu aruuriyey isku keenay kuwii mutaqadimiintaha iyo kuwii waktigiisi u dhowaa iyo kuwii ka horeeyey intiba markaasu wuxuu ka tegayba aysan jirinba fanigii wuxuu ka tegayba ma laha walidalika hadda kitaabka waa kitaab haddana sharxa isagaa sharx isku isagaa sharxaya wixii ama la tacriifin lahaa ama la taqsiimin lahaa oo qaybihiisa la sheegi lahaa ama la tamhiilin lahaa mithaaladiis la sheegi lahaa ama la sharxi lahaa qariibkiisa oo idil asaga bananka soo dhigay kitaab waxaa weeyaan abxaasta musطalax alxadiid oo dhanna waxba kamuna tegin uu soo aruuriyey waad arki doontaan qaybo badan oo kutubta kale aan ka oolin baa ku yaala oo uu sheegay wuxuu caan ku yahay sheekhu inuu kitaabkiisa u qoro haykala baxthiya qaybta qaabka baxhiga ee mucaasharka ah ee ay ku socotaa dariiqada baxhiga ah ee laga bilaabo loo sameeyo qaab khuah qaab khuaa loo sameeyo khua baxhiya ayuu sameeyey wuxuu ku leeyahay kitaabku wuxuu ku bilaabay muqadima wa arbacatu abwaab muqadimo iyo afar baabbu ku bilaabay baab walba wuxuu leeyahay fusuul fasal walbana wuxuu leeyahay mabaaxith mabaxath walbana wuxuu leeyahay mataalib buu leeyahay saas u qaaday waa qaab aad iyo aad tabiib u ah oo nidaamka hadda jira runtii aad iyo aad loo fahmaayo waadax waxba caddeynaya marka dariiqadaasuu sheekhu kitaabka ku wada jazaahu allahu khayran wuxuu noo sheegayaa abwaabta fusuusha mabxadka maطlbka taqsiimaadka iyo qeybaha uu masalo walba uqeybsanto amhilada shay walba markaas wuxuu ku khatimi hadanaa markuu sheego juز'iya iyo faqro walba oo ku tacaluqda cilmi musطalax اxadiiث kutubta iyo ahamu اkutub اlmualafati fiiha kutubta ugu muhiimsan ee laga alifay baabkaas haddana kuwa khatimi kitaab hebel kitaab hebel kitaab hebel baa laga alifay si ardayga ninka raba inuu wax sii baxfiisto oo oga maartay faa'iidaysto oo usi dhex galo marka waa kitaab fariidu min nawciha waa kitaab weyn kitaab yar ma aha laakiin maadaama kitaabka uu waadix yahay oo sheekhu aad ugu dadaalay waxaan isku dayi doonaa inaan dhaqaajino oan darsi weyn ama aan yar darsiga badino ayaan isku dayi doona marka kitaabkana hala soo raacdo waana wadi doonaa ku istaagi mayno insha allahu tacaala waxaan ka bilaabaynaa uu ku bilaabay musanifka almuqadima alcilmiya buu ku magacaabay fi nashأati cilmi اlmusطalaxi wa ashhari اlmusanafaati fiihi muqadimo cilmi oo ku saabsan cilmiga musطalax alxadiid kaga hadlayo arar iyo gogoldhac gogoldhig uu gogoldhigayo iyo ashhar musanafaati fiihi musanafaadka ama kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan fanniga isaga ah waxay shamlinaysaa uu ka hadli doonaa kow nubda taariikhiya can nash'ati cilmi lmustalaxi wax yaroo kooban oo cilm mustalax ku saabsan isoo ku bilowday waladwaari alatii mara biha iyo xaaladaha iyo maraaxishu soo maray kadib wuxuu ka hadli doonaa ashhari lmusanafaati fi cilmi mustalax kutubta laga alifay kuwa ugu mashhuursan tacriifaat awaliya oo cilmi musطalax marka laga hadlaayo canaawiin waaweyn oo inta badan laga hadlo ayuu tacriifkooda kuu sheegi doona noo qeexi doonaa nubda taariikhiya can nashأati cilmi اmusطalaxi waladwaar alatii mara biha waxaa weeyaan waa nubda yar weeyaan waan kusii dheeraanaynin qeyb taariikhda ku saabsan uu soo maray cilmigan musطalaxa can nashأati cilmi musطalax cilmi musطalaxa siduu ku bilowday iyo waktiguu abuurmay ila fallig walba xilli buu abuurmay oo kayaan uu yeeshay oo uu istiqlaalay maraaxil buuse soo maray marka hore waladwaar alatii mara bihaa iyo xaaladihii maraaxishu soo maray yulaaxid ulbaaxithu lmutafaxis qofka baaxidka ee wax baaraya wuxuu arkayaa ama uu dareemayaa ana alususa waalarkaan alasaasiya usus waa jamcu asaas asaaska ama ususta iyo arkaanta asaasiga ah ee ugu waaweyn licilmi riwaaya cilmigan cilmi riwaayada la yidhaahdo ila xadiidka wuxuu uqaybsamaa cilmu riwaaya cilmu diraaya cilmu riwaaya iyo cilmu diraaya matniga wuxuu ku saabsan cilmu diraaya wey matniga iyo fahamkiisa iyo fawaa'idiisi iyo istimbaadaadkiisi iyo masaaisha ku jirta iyo wixii ku saabsan waa cilmu diraaya sanadka iyo silsilada isnaadiga iyo rijaashiisi iyo wixii acmaalo ku saabsan oo shaqo ahna in la ogaado dabdu raawi wa baa lagu soo aruuriyaaye waxaa iyadana waxaa wey cilmu riwaaya la yihahda cilmu ariwaaya walidalika qofka cilmulxadiid ka hadlaayo waa inuu garanayo cilmigaas riwaayatan wa diraayatan riwaayatan wa diraayatan waa inuu riwaayadii garanayo oo silsila isnaadiya iyo rijaashaasi matniga aad ku gaarayso inaad garanayso wey matniga markaad gaadhana diraayadii cilmigaas iyo matniga iyo muraadka laga leeyahay faniga xadiidkaasi nabiga aleyh isalaatu wasalaam uu ka lahaa waa inaan iyadana wax ka fahano marka wuxuu leeyahay waarkan asaasiya licilmi riwaaya wanaqli akhbaari mawjudatu fi lkitab wasuna masalada asaaska marka laga hadlaayo waa jiray fi lkitaabi wasuna bu kusugan yihi lan fanin walbaba wuxuu mustamed ka yahay oo kasoo dhambalmay qur-aanka iyo sunnada ilaa wax bidca buu noqonaya un jirin haddii qur-aanka iyo sunada salka loo yeeli waayo mustamed uu yeelan waayo oo uu salka saaran waayo qur-aanka iyo sunnada waxaa jirin buu noqon karaa marka asalkiisu buu rabaa inuu musanifka tasiil sharci wa la yirahda jirta atasiil asharci waxaan aad wadato inaad sal u yeesho ood shareecada meel ooga daydo si u noqdo wax mustasaaqa oo la qaadan karo oo maaratay banaan ama wanaagsan u noqdo marka wuxuu leeyahay cilmigan cilmi un iska imaaday maehe asal buu kuleeyahay qur-aanka iyo sunada buu kuleeyahay ah. mawjuudatun way joogtaa asaaska ayo arkaantaasi fi lkitaabi wlcaziiz wasuna nabawiya waa laga helaya faqad jaa fi qurka daliilki buu bilaabay daliilkii kutusaayo asalka fanigan in qur-aanka ba laga helayo faqad jaa fi lqur'ani alkariim qowluhu tacaala baa ku yimid ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binabayin fatabayanuu ashaahid waxaa weye fatabayanuu wey cadaysta marka warkan soo gaara inaad cadaysato macnaheed waxa weeyaan naaqilka soo naqliya waa inaad daba gasho dabdigiisaad ogaanaysaa cadaaladiisaad ogaanaysaa markaasu warka wuxuu noqonaya war maqbuul ah leanna warku maqbuul iyo marduud buu uqaybsamaa maqbuul wuxuu ku noqon karaa naaqilka wax soo naqliyey dabdigiisa iyo xifdigiisa in lagu kalsoon yahay dayaanadiisa iyo cadaaladiisa in lagu kalsoon yahay ilahi wuxuu le marka fatabayanuu cadaysta waxaan ka hadlayna marka waxa weeyaan cilmu musطalax fatabayanuu qowlkan aad nabiga u nisbeynaysa alayhi الsalaatu wasalaam maqbuul way aad leedahay fatabayanuu cadaysta naqligiisa hala hubsado saas wey macnaha ayadda loo daliishan karaa wa jaءa fi sunati الnabawiya waxaa ku soo arooray qowluhu salى اlه alay slam uu yihi nadara allahu imra'an samica mina shayئa allaha nuuriyo iftiimiyo iftiinka wejiga iyo nuurka wejiga ah ee macnawiga ah ee xagga laka yimid wanaagga iyo khayrka qofka mu'minkaa lagu garto ayaa nadrada la yihahdaa nadra nacam wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira nadara allahu imraan yowma tabyadu wujuh wataswadu wujuh marka wujuhda nadradaas uu duconayay nabiga alay slam wuxu allaha nuuriyo imraan qof imraan waa iska nakiro waa caam cumuun bay faa'iideynaysaa nin iyo rag iyo haween nin yar iyo nin weyn inaan laga lahayn inuu dariiqa nadra jidka lagu nuuro ee ducada nabiga alay slam lagu helo inuu qaado qof laga hortaagan yahay ma jirto imra'an baa la yidhi samica maqlay minaa xagga anaga shayan wax naga maqlay fabalagahu deena gaadhsiiyey waa marxalat taxsiil waladaa baa la yihahdaa ah, samica waa maqlay waxbuu dhegaystay waxbuu xasiliyey waxbuu helay cilmi buu bartay markaasuu fabalagahu waa adaa labada marxalo wax udhexeeya ma jirto insaanka waxaa laga rabaa inuu noqdo qof mustamica daalibaho wax baranaya kadibna uu noqdo mubaliq muadi ah gudanayo dadka wax dariiqadaasina weligeed diinta silsiladaasi ku in la maqlo haddana dadka la gaadhsiiyo waxaa udhexaysa in lagu dhaqmo oo qofka asaga laftirkiisa horta uu ku dhaqmo ummadana uu gaadhsiiyo saa wey macnaha saddexdaasi waxaa marka saddexdaba la socdaa masale muhima oo la yidhaahdo asabr in lagu sabro in lagu sabro markaad wax baranaysa waa inaad ku sabirtaa wax sahlan maaha inaad intaad fadhiisato luqunta laalaaliso aad darsi dhegaysato aad ku sabirto muddo meel fadhido wax sahlan maaha ninki ilahay usahlan ba usahlanta oo aad kala dagaasho naftaada wax allaala wixii caraaqiil ahaa caraaqiisha kaa reebi lahayd inaad intaad fadhiisato tawaaducdo tawaaduc lagaa helo wax dhegaysato aad wixii aad dhegaysatay haddana aad raacato aad ummadda gaadhsiiso masaladaa sabir badan bay u baahan tahay marka samica mina shayan buu naga maqlay fabalaqahu markaasuu gaadhsiiyey kamaa samica soo maartid kamaa samica hafle iyo fuxshulqalad iyo ikhtilaad iyo waxaasoo dhan ba yuu ka badbaaday kama samica su u maqlay fa ruba badana mubalaqin mid wax la gaadhsiiyey badana oo owcaa ka weeleen badan min saamici midka maqlay mubalaqii ardaygii baa sheekhiisa marka qaarkood dhaafaya cilmi ku dhaafaya wa hada raggaad arkaysa xufaadda laga hadlayo ibnu taymiya la sheegay oo waxaa la sheegi xaafid ibnu xajar baa la sheegay oo a'imadii afarteed baa la sheegay oo ragga ayaga aimatu sita yaa la sheegay o kutubu sita ragga ragga ayagaa arday ahaan jirin maaha rag loo waxyooday arday ahan waxbay barteen awa raggi wax ka barteen wax ka barteen marka waxa weeyaan fa ruba mubalagin badana mid wax la gaadhsiiyeyoo awcaa ka weeleen badan nin saamici mid maqlay oo toos u maqlay mubaashirkii sheekh wax ka maqlay oo ardaygiisi uu ka yaqaana badana marka msomaaratid waxaa weeyaan waa mustamic mubaliq waxbuu dhegaystay waa gaadhsiiyey ah, riwaayaduna waa un sidaas waa fulan an fulan an fulan an fulan wa fi riwaayatin faruba ruba xaamili fiqhin mid fiqi xumbaarsan badana ilaa man huwa afqahu minhu <clears throat> qof qof ka fiqi badan buuna u wadaa yani masaaishii waa xifdisan yahay ama ma ahe nusuustii iyo naqliyaadkii buu hayaa nadariyaadkii iyo macnawiyaadkii iyo istimbaadaadkii iyo aqyasadii ayaa laga yaqaanaa xadiidkii buu soo xifdiyey qur-aanki buu soo xifdiyey adiladii waa soo dhigay wax kasoo saarashadii iyo istimbaadkii wax lagasoo bixidii iyo fahamkii ayaa laga yaaba qofkii dambe uu gaarsiiyey inuu kala soo baxa dhici karta wayna dhacday arrinta iyada way dhacdaa nacam faruba xaamili fiqin badana ilaa man huwa afqa minhu qof ka fiqisan oo fiqiga iyo fahamka ka badan qof uxumbaarsan badana wa xaamili fiqhin badana oo qof fiqhi xumbaarsan laysa bifaqiih isagana aan faqiih ahayn waxbuu xifdiyey oo xifdiga iyo fahamka waa laba shay oo kala duwan wey in laisku darsadaa fiican in laisku daro ayaa fiican waa xumbaaray waa xifdiyey laakiin mma fahansana fiqigi baa ka maqan wax waa dhaamaa isaguna qof aan waxbaba xifdinin waa dhaamaa fa fi hadihi alaaya alkariima aayadan wanaagsan wa hada alxadiid shariifi iyo xadiidkan sharafta badan mabdau tathabuti waxay asal u yihiin mabda atathabut in wax la sugto fi akhdi lakhbaari akhbaarta qaadideeda iyo naqlinteeda in wax la sugo mabaadida noocaasa iyo asaaska iyo qawaacidda noocaasay asal u tahay wa kayfiyati dabtiha iyo sida wax loo dabin akhbaarta loo dabdin lahaa loo xifdin lahaa dabdiga ama dabdun fi suduur ha ahaado ama dabdun fi suduur ha ahaado labadan buu noqdaay ama xabadka lagu diy lagu xifdiyo ama sadriga lagu xifdiyo ama sadriga iyo qoraalka iyo kutubta lagu xifdiyo labada mido wey wa kayfiyati dabdiha si loo dabdin lahaa bilintibaahi lahaa ku baraarug lagu baraarugo darteed iyo wawacyihaa in la weeleeyo iyo watadqiiqi in si daqiiqa ah loo barto fii naqlihaa naqlinteeda lilaaakhariina kuwa kale loo naqlinayo tadqiiq in lagu sameeyo markaa dad kale u naqlinayso shay mudaqaqa oo aada iyo aada loo fiirsaday oo loo dhuuxaansaday oo xifdigiisa iyo fahamkiisa laga baaraandegay in loo naqliyo lilaakhariina kuwa kuwa kale waimtithaala liamri illahi tacaala ilahay amarkiisa oo lagulagu camalfalo lagu camalfalo falo imtithaalan in la qaato liamri illahi tacala warasuulih sala alla alay slam faqad kaana saxaabatu saxaabadu waxay ahay radia allahu canhum yatathabatuuna kuwa suga ay sugan jireen fii naqlil lakhbaari akhbaarta soo soo qaadashadeeda iyo naqlinteeda wa qabuuliha iyo aqbalideeda markay soo naqlinayaan iyo marka la aqbalinayo wa isugu jira ka soo qaadayana wuu naqliga uu soo naqlinayo wuu si fican u isugu jiray kan loo keenayana inuu aqbalo waxaa ka horreyn jirta horta inuu sugto inuu sugto aayaddaasi ku dhaqmaayeen fatabayanuu bay ku dhaqmaayeen walaa siyama waxaama kuwa jirin idaa shakuu haddayba shakiyaan fi sidqi naaqili laha akhbaarta qofka usoo naqlinaya usoo qaaday runnimadiis haddayba ka shakiyaan tathabut iyo tadqiiq iyo baarid iyo hubsasho iyay samayn jireen fadahara bina waxaa noo muuqday calaa hada mawduucu lcinaaya masalada waxaa nooga muuqatay mawduucu lcinaayati bilisnaad isnaadka iyo sanadka in la daryeelo mawduuca ku saabsan mawduca kusaabsan baa noo muuqday marka wa qiimatihi iyo qiimaha uu leeyahay alcinaayatu bilisnaad sanadka in si fiican laiskaga hubsado fi qabuuli lakhbaari akhbaarta haddii la aqbalayo aw raddaa la radinayo waxay labadaba ku saabsan yihiin alcinaaya bilisnaad sanadka in laiska hubsado oo laiska xaqiijiyo ayaa ama qabuul ku imaan ama raddi ku imaanaya wa haddaadan cinaaya fi sanad aadan samaynin oodan riwaayada iyo qofka naqlinaya aadan iska hubsanin waxaad aqbalaysana ma jirto waxaad radin kartana ma laha faqad jaa waxaa yimid fi muqadimati saxiixi muslim waxaa ku yimid muqadimada saxiix muslim dibaajada la yirahdo adibaaja dibaajata saxiix imaam muslim raximah muqadimo aad iyo aad qiimo badan oo culumulxadiid fara badan buu kuso aruuriyey musanifka aad iyo aad badan oo qiimo badan can ibni siriin wuxuu ka waramay maxamed binu siriin buu ku dhacaa marka la iska albasri qaala wuxuu yihi ibnu siriin lam yakunuu maynan ahaan jirin yas'aluuna kuwa weydiiya can isnaad selafkii buu ka hadlaya saxaabadii iyo selafku sanadka waxmaynan weydiin jirin qofka oo qofkii wax u sheega waynu ka qaalan jirin qaala rasul laanu saxaabi qofku wax ka maqlayo saxaabigina hade waa cuduul wey marka mayna weydiin jirin can isnaadi sanadka yaad ka maqashay yaad ka warisay iyo falama waqacat alfitnatu markii fitnadii dhacday ahlulahwa baa soo soo xarooday kuwa la yihah ahlulahwa khawaarij baa timid oo waxaa timid waxaa timid muctazila oo waxaa timid qadariya oo waxaa timid murji'a oo waxaa timid niman la yidhaahdo alraafida ashiica waxaaso dhan markay soo baxeen qolo walbaba hawadoodii deen ay axaadiis samaysteen ay ku taageerayaan oo ku xoojinayaan warkii nabiga calayh salaatu wasalaam agtooda uu raqiis ka noqday beentii ay u sahlanaatay falama waqacat ilfitnatu markay dhacday qaaluu waxay dhaheen salafkii samuu lanaa noo magacaaba rijaalukum raggiina ninkii wax sheega waa la hayagaad ka maqashay hebel baan ka maqlay hebel xaggeed isku kulanteen isku magaalaba maynaan ahayn waktigu asaga dhintay adiga maada dhalanin marka taarikhdii baa lasla galay iyo talaqigii iyo kulankii ma kulanteen liqaa ma dhacay mushaafaha ma dhacday cancanadii iyo wixii baa imaatay marka iyo in laga baanadego laska fiirsado canti aw laska dhihi hebel baan kamaq ka warinay ayaa laska fiiriyo simaac iyo ikhbaar iyo taxdiid iyo wax yaqiin iyo xaqiiqa lagu huban waxaan wa laska ilaaliy nin isagana dib baa loo raacay cadaaladiisi diintiisa waa see dabdigiisa iyo xifdigiisa waa side hawadiisi iyo meeshuu kuxidhan yahay waa xaggee ma nin mubtadic aha mukafira miya bidcadiisa waa mise waa mufasiqa mise waa madaaciba ila akhirihi baa dabada loo galay oo laga daba tegay falama waqacat alfitnatu qaaluu samuu lana rijaalakum raggiina noo sheega yaa wax ka maqasheen fa waxaa la fiirinaya ilaa ahli sunna ahlu sunihii baa la fiirinaya hadduu sheegto qofka uu wax ka wariyay nin yaqaano ahlu sunna fa yukhad xadiium baa la qaadan wa waxaa la fiirinaya ilaa ahli lbidaci kuwa bidcada ehelku abaa la fiirin hadday noqdaan falaa yukhad xadiium lama qaadanayo hadduu qofku hebel buu yidhi hebel miya ahaa hebel waa murji hebel waa qadari hebel waa khaariji hebel waa raafidi markaas hadeena laga kala dhaqaaqaya falaa yukhadu xadiiun lama qaadanayo sidaasu markaa maxamed binu siriin leeyahay waxaa lamid a ah hadaladan uu muslim fi muqadimati ku sheegay hadalla kuwan lamid ah oo cinaayatu salafi saalix lilisnaadi ay kutusaya ma qaalahu ibn mubaarak raximah llahu ta abdullah ibn mubaarak hadaladiisii iyo keyrkiiba alisnaadu min addiin alisnaadu min adiin sanadkan aad maqlayso fulanu can fulani xadathana fulan samictu fulan ahbara kada leh waxaa wey diintiiba kamid tahay diintay kamid tahay leannahu diintan matnigahe laga hadlaayo muntaha sanadka meesha ku dhamaanayo ee la qaadanayo taxriim iyo taxliil iyo xugun laga qaadanayo waxay ku xidhan tahay qofka keenay warkan isaga qofka warkan keenay marka diin bay noqotay liannahu waa wasaail walwasaa'ilu lahaa xukmu lmaqaasidi wamaa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaan diintu in isaga lala imaada mooy aan la fahmi karin iyaduna waajib bay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa alisnaadu min addiin baynana wa bayna alqowmi alqawaa'im baa kamid ahayd hadalladoodii annaga iyo qowmkan ummadan kale haddaan nahay dalabatulcilmi ama dadkan maaratay ahlawaha waxaa noo dhexeeya qawaa'im qawaa'imtu waxaa weeyaan xoolaha loo isticmaalaa neefka looda a lugihiisa tirar baa marka yaa la yihahdaa lakin asalkeed waxaa loo isticmaali jiray neefka lugu ku istaag ku taagan yahy neefka ma istaagi kara adi lugaha un lahayn gurigana ma istaagi kar haduna tirar lahayn matnigana ma istaagi kara haduna sanad lahayn hadduuna sanad lahayn baynana wa bayna alqowm alqawaami lowla lisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa hadaladoodi baa ka mid ahayd hadduuna sanadkan jirin lagu ogaanayo ruwaadda ee lagu ogaanayo qofkan iyo xifdigiisa iyo diintiisa si warka uu sheegay loo rumaysa fatabayunu logu camal falo laqaala wuxuu iskaga hadli lahaa man shaaa qofkii raba maa sha wuxuu rabo qof walba wuxuu rabo shabeen ilan walba waa raba manta inu cumaamad iska qaato nin walba inuu sheekh noqdo waa rabaa nin walba inuu wax sheego o fatwada wuu rabaa laakin maxaa lagu kala baxay min ayna akhadta xageed ka keentay cilmiga yaa yaad ku xiran tahay yaad ka werisay yaad ka maqashay tana marka yaa la isku imtixaami jiray cali eh, bn abi aalibna waa kii dhihi jiray eh, waxaan qaadan jiray cilmiga markaan maqalo qof walba ayaan ka maqaadan jiray falama rakiba annaasu sacba wadaluula fahihaat saasuu dhihi jiray yani markii dadka ay fuuleen asacba wadhaluul asacba wadhaluul waxaa la yidhahda geela ah. geelada garanaye neef geeloo bayr qaba iyo neef hayin ah ayay kala leeyihin soo ma oo laylisan marka dadki markay sacba wuxuu ka wada benti benti wadhaluul wuxuu ka wada runti markii dadki beni runba lakala qaatay oo nin walba wax la booday oo nin walba wax soo darsaday oo nin walba uu damca inuu wax sheego fahayaat banaanka waan ka fogaanay ibtacadna canhu bucda waan ka fogaanay ayuu leeyahy wa calaa ana alkhabara laa yuqbalu ila bacda macrifati sayidi wa kol haddii xaalku yahay yani inaan ku dhisno calaa ana alkhabara khabarku in laa yuqbalu aan la aqbalayni ilaa bacda macrifati sanadi sanadkiisa in la barta mooyaane khabarku waa xadiidka matniga weeyaane khabarka inaan la qaadanaynin ilaa sanadka laga barto inaga wax ku binaynayno ku dhisayno yaa faqad dahara waxaa daahiray cilmuljarxi watacdiil cilmigii la yihahdo cilmuljarxi watacdiil cilmujarxi watacdiil wuxuu ka hadlaa ruwaaduu ka hadlaa rag baa la faragelinaya hebel xifdigiisa dabdigiisa yaa la dabageli waa xagga xifdiga haddana waxaa la dabageli dayaanadiisi iyo siduu istiqaamo uleeyahay utoosan yahay ba haddana la dabagelaya cadaaladiisa marka cilmu ljarxi watacdiil ba layidhaha ninkii marka ka dhaawacma ka dhaawacma xagga dabdiga majruux baa la dhahaa ninkii xagga cadaalada ka dhaawacmayo diinta waa xaafid ba ahaadee majruux buu noqoni wa tacdiil baa la dhihi cagsigiisana tacdiil weeyaan waa mucadal markaasaa waxaa imaanaysa masalat alqabuul waraddi labadaas ukala safrayaan ninkii riwaayat lmajruux marduud riwaayat maratay eh, eh, eh, alcadli wuxuu noqonaya ka cadliga riwaayadiisana maqbuul saas kusoo baxaya cilmigaas waa cilmi dhan oo kutub laga alifay oo maraajic waaweyn leh oo aimadu ay wax badan ka qoreen oo ruwaadda o lasoo dhigay oo aan loo kala gabanaynin qof walbana meesha uu taagan yahay martabadiisa maladajin anzilu naasi manaazilo nin loo turaayo ma jirto nin loo turi ma laha xataa culummada waan soo maray riyaadu saalixiin waxaan kusoo maray mar beentu ay ma maxaa ujeeda xantu kiibadu alkiiba ma ubixa min alkiiba baab buu baabaystay soma imaam nawowi raximah llah kiibadu ah, xantu ay banaan tahay maxaa kamid aha meelo badan buu shegay mudiro badan waxaa kamid ahaa marki laga hadlayo ruwaadda ruwaadda marki laga hadlayo masalat ljarxi waltacdiil alimaam nawowi alimaam albukhaari raximah llah kitaabkiisa isagana alcilal lkabiir waa ki kaga hadlay iyo taariikhda iyo wax kaga hadlay kaga hadlay raggii rijaasha marki uu yiri eh, maktabtu mundu ma calimtu ana alkadiba xaraam eh, ana algiibata xaraam yani qof ma xamanin intaan ogaaday inay xantu xaaraan tahay oo walaa yaktab bacdukum bacdan aan maqlay iyo axaadiista nabiga alay slam xanta ka hadlaysay wax ma xamanin bu yihi markaasa waxaa yihi kitaabtaada jarxigu tacdiilka ka waran hebel waa daciiftaad ku hayso markaasu wuxuu middaa diin wey middaa waa diin ah. marka cilmu ljarxi watacdiil baa yimid waalkalaami cala aruwaat in ruwaadda laga hadlaa timid wa macrifati lmutasili sanadka xiriira in la bartaa timid oo laga hadlay aw ilmunqatici ama kala go-an mutasilku waa dariiqii la rabay waa shard min shuruudi xadiidi maqbuul xadiidka maqbuulka shuruuddiisa itisaalu sanad baa kamid a ah. almunqadicina waa kasoo horjeeda waa sababa dacfi munqadici midka go-a sanadka kala go-an halkaasa marka culamada ay galeen wa macrifat alcilal ilkhafiya cilooyinka qarsoon ee qaamidada ah ee daahirka xadiidkuna salaame iyo nabadgelya u kutusi laakiin hoosta ka qarsoon cilooyinkaas barashadeedii bay culummadu cinaayo siiyeen oo dhex galeen oy ka hadleen wadahara alkalaamu kalaamkii fi bacdi ruwaati laakin calaa qila wadahara waxaa muuqday alkalaamu ka hadal xilligii selafkee horeba fi bacdi ruwaad in laga hadlo oo la dhaho hebel waa saa hebel waa saa hebel waa saa la dhaho laakiin in laga hadlo ruwaadda calaa qila way yareed laakin calaa qila in yar bay ka hadleen oo rag badan wax waxbaa laga waayo wax badan baa la waayo o wax laga sheego sababta waxaa weeye liqilati ruwaati lmajruuxiin salafu saalixi wey quruun lmufadala la joogaa si kastaba ha usoo baxaana dad nabiga ku been ama asxaabuulhawa ah laakiin inta wanaagsan baa badneed sidaa darteed inta wax laga sheegay way yaraatayba liqilati ruwaati lmajruuxiina almajruuxiina ruwaada la jarxiya yaridooda darteed fii awali amri markii hore awal amri bidaayat lmri markii horeyse laga hadlaayey ka hadalka ruwaada wax laga hadlo oo majruuxiinaaba iska yaraaba laakiin way ka hadleen wixii markaa mutaystay uma tawasaca alculamaau culummadii markaasay deena waasacsadeen fi dalika masaladaas kadib ba balaayadu way sii badatay sharki waa batay maa min zamanin ila wladii bacdahu ashar zaman walba midka ka dambeeya ka shar badan xilligii salafka ama quruunulmufadala markii la dhaafay shuruurtii iyo balaayadii baa badatay balaayadii ayaa badatayba qaar waxaaba soo baxayba axaadiistii nabiga calayhi salaam dariiqii saxiixahaa lagu wariyey ee salafka ay ku soo wariyeen dhammaan intay ka leexdeen kumanaan axaadiis oo ayaga ay leeyihiin samaystay bukhaari oo kale kuwa samaystay soo baxay waa shiicadii raafidada alkafi inaga soo bukhari kuma afreebano bukhari so kuma afreebano riwaa bukhari hadii lagu yirahdo aamus sooma so wax hadli ma jiro sooma warki waa la qaatay kuwa waxaa soo baxay alkafi riwa lkafi marka waa shiicadoodi kitaabkooda kitaabkooda kafi wuxuu lamid yahay bukhari bu lamid yahay waxoos dhanna waa kadib iyo dajal iyo been iyo iftiraa iyo waxaan waxba ka jirin iyo insanad kala go-an oo munqatica marka saasa soo baxday marka uma tawasa lm fi dalika xata dahara albaxu fi culumi kahiira culum fara badan ayaa la baxiyoo la baaray dahara waxaa muuqday albaxu in la baaro fi culuumin kahiiratin tatacalaqu bilxadiid ku tacaluqda min naaxiyati dabdihi waa laga fiiriyey xagga dabdiga wa kayfiyati taxamulihi sida wax loo soo qaado markaad ardayga tahay ad wax usoo xumbaarayso dhegeysiga iyo dabdiga iyo xifdinta iyo qaabka wax usoo xumbaarayso iyo dariiqada wax kusoo qaadatay ma qira'a cala sheekh ba ma istimaac min lafdi sheekh ba ma ijaaza ma munaawala ma kitaaba ma iclaamba ma wasiya taxamul baa la yihahda wa adaa'ihi iyo qaabka wax loo guto markii la gudanayo qaabka wax loo gudanaayo ma samictu baad ihi ma xadahaad waa imaan doonaa murahaas o dhan waa labada dariiqe de cilmiguba taxamul iyo adaa wa macrifati naasikihi in la barto naasik alxadiithi midka wax naskiyo min kii la nasakhay waa inay kala bartaan cilmigaas yay ka hadleen tawasacuu fi dalika annaasik walmansuuk naasiku waxaa weeyaan waa midka mutaakhirkaa waa rafcu xukmin laaxiqin bixukmin saabiqin midkan saabiq ee horaa la nasakhaya mid laaxiq ka dambea lagu nasakhi lakin marka nasakha la aadi ayadona ogtahayo waa in lasoo qaada dariiqi lasoo qaado waddaa lasoo qaadaya marka naasik mansuuq la aadayo iyaduna naskigu waa inuu leeyahay wixii kutusaya inuu naski yahay in nasba ku imaado qur'aan ama sunna inuu maaratay saxaabada ay sheegaan kana akhiru amrayn min rasuli l sl tarku lwudu min masati naar kana akhiru wudu mima kana akhir amrayn min rasul sal slm tarku lwudu mima masati naar tarku lwudu mima masati naar had ogaatay aakhir baa lagu yiriba marka almutaqadim mansukh midka hore waa la nasakhay wa qariibihi qariib lxadiid axaadiista qariibka ah iyo alfaada qariibka ah ayay culummadu tawasuceen ay ka hadleen wagayri dalik ila ana dalika kaana yatanaaqalahu alculamaau shafawiyan ha ahaatee waxaan soo sheegnoo dhanba bidaayat alamri iyo casrigii hore iyo bilowgii hore dadku waxay ku kala qaadan jireen yatanaaqalahu lculamaa culamada waxay ku kala naqlin jireen o ninba nin ugu dhiibi jiray shafawiyan si toos ah si toos ah yani si qofka uu ku hadli kana u dhegeysan shafawi baa la yihahda almushaafaha sheekhaa sheegay ardayna waa dhegaysanaya khalaas saasaan jirta cilmi qoran oo ta'liifsan oo la alifay oo magacaa loo bixiyay ma jirin ma jirin cilmi mustalax xadiis loo bixiyay waa la xifdin jiray masaa-ishaan korka laga qaban jiray dena waa la isdhaafsan jiray uma tadawara alamru amarkii waa tadawuray a ah, kor buu ukacay waa hormaray horumarka tadawur layihahda wa saarat hadihi alculuumu culumtan waxay noqotay culumulxadiidka la yihaahdo tugtabo mid la qoro wa la sajilo intii la qoro haddana dafaatirta iyo malafaadka iyo kutubta iyo waxaa lagu sajilo ah, laakin fi amkinati mutafariqa ha ahaatee markii xataa qoraalkiisa la bilaabay in la sajilo oo la qoro ay bilaabatay ayadoo laftirkeedu fanni mustaqila weli muuna noqonine wuxuu ahaa fii amkinatin meelo mutafariqa kala tagsanoo min alkutubi kutubta xaggooda ka ahaatay mamsuujatan la dhexgeliyay bigayrihaa eyrkeeda oo min alculuumi ukhra culumta kale eyrka cilmiga culumulxadiidka eyrkiis oo culumtii kalea laska dhexgeliy usul fiqi bu iskaga dhex jira musalaxi oo fiqigii baad ka dhex heli oo qawaaciddii baad ka dhex heli ah, ka cilmi lusuuli bu iskaga dhex jiray wa cilmi lfiqi buu iskaga dhex jiray wa cilmu lxadiidi xadiidkii oo la sheegaya aad musalax ah ayaad maqlaysaa oo la raacinayo mithlu kitaab risaala kitaabka kitaab arisala layihahdo limaam الshaafiعي wa kitaab اlumi kitaabka la yihahdo alum kilaahuma lilimam الshaafiعي raximah اllah labadaa kitaab oo kale hadda midna xagga usulfiqi baa lagu magacaaba arisaala oo awel kitaab oo usulfiqi laga alifay waxaa alifay imaam shaafici magaciisana waxa la arisaala ayaa soo ogaanay marka risaaladaas ha ahaato usulfiqiya laakiin haddana waa kudhex jira musطalax alxadid baa kudhex jira fiqigii iskaga dhex jira nusuustii adiladii kale kudhex jirta wa kitaab um baa kamid a kilaahuma limaam shaafici umka asagana fiqigii iyo xadiidkiiba kudhex jira musalaxiina waa lagu dhex arki saasu marka fanigan oo ahaa fani furuunta kale kudhex jiru iska ahaa oo marti ku ah wa akhiiran ugu dambaystii lamaa nadajat alculuumu culuumtii markay bislaatay wastaqara isilaax isilaaxiina uu sugnaaday wastaqalla uu gaar u baxay kulu fanin fani kasta can kayrihi ayrkii ka gaar baxayoo uu ka soocmay fani walbaba faniga kale u ka soocmay hadda kala mar baa imaatay xadiid meeshiisa loogu tago fiqi fiqigiisa kutubtiisa gaara loo bixiyo musalax gaar loo bixiyo isagana culumulxadiidna gaar buu baxay culumulxadiid iyo musalaxulxadiidna gaar buu baxay walamaa nadaja culum markay ay bislaat oo wastaqar bisalka wad wuxuu ka walaade markii masaladii waxa la wadaba ay gaadhay heer ay u baahatay inayna ku dhex jiri karin meel oo ayada laftirkeeda ay noqoto cilmi mustaqil oo kayaankiisa laho inuu gaar loo eh, loo daraasay u baahday eh, nuduujka hadda ka hadlaya oo iska isticaare wastaqara istilaaxu wastaqala uu gaar u baxay kulu fanin can gayri uu ka gaar noqday wadalika marka ay saa dhacdeen waa goorma fi lqarni araabic alhijriy weya quruun mufadala markay dhamaatay qarnigii afaraad markii la gaaray haddii quruun mufadala dee qaarkood waa ku daraan oo qarnu raabic bay ku daraan xadiid cimraan bin xusein khayru lquruuni qarni markuu nabiga alay salam leeyahy raawigu mara saddex buu sheegay marra afar marka qarniga afraad markii la gaadhay ayay noqotay in fannigan gaar loo soco afrad alculamaau culimadii waxay gaar u bixiyeen cilma almusalaxi cilmiga cilm musalaxa la yidhaahdo fi kitaabin fi kutubin mustaqil kitaabku waa jinsi hadda kutub mustaqila ayaa lagu maaratay keliyeelo oo gaar loogu bixiyey wa kaana min awali man afradah qofka awal man qofka ugu horeeyey ee afradahu cilmu musalax alxadiid sooca bitasniifi alifitaan iyo kitaab la alifayna ku sooca waxaa ugu horeey wuxuu ahaa alqaadi abu muxamed alxasanu ibnu cabdiraxmaan ibn khalaad ramhurmuziyi mutawafa sana thalaatamiya wasitiin ninkaasu ahaa raxmatullaahi calayhi allah u naxariiste ninka asaga ninkaasa bilaabay inuu gaar u sooco oo kitaab gaarah oo fani gaarah oo gaar u qoran u noqdo oo gaar u taagan sida funuunta kaleba gaar ugu istaagnaayeen kitaabkiisa muxuu aha fi kitaabi muadi almuxadith alfaasili bayna alraawi walwaaci saas u naam ah, fani magacaas u bixiyey wsaadkuru waxaan sheegi doonaa bu le musanifku ashhara musannafaati kutubta la alifay kuwa ugu mashhuursan lagana alifay fi cilmi musalaxi cilmi musalax la yirahdo min xiina ifraadi laga bilaabo markii lasoo gaar la gaar yeelo la bitasniifina lagu keli yeelay ilaa yowmina hada ilaa maantadan funuunta kutubta maarata ugu mashhuursan ayaan dul buu leeyahay ashhar musannafaati cilmi xadid uu ku bilaabay almuxadithu alfaasilu bayna alraawi walwaaci ah, almuxadith alfasil baa la yihahdaa bayna alraawi walwaaci magaca waa magac kitaab wey magac kitaab weeyaan sidaas ku magacaaban yahay ah, raawiga waa qofka wax soo werinayo waaciguna waa qofka wax weeleynayo wey sanafahu waxaa alifay alqaadi abu muxamed alxasan bn muamed bn cabdiraxman bn khalaad alrami hurmusi ninkaasaa alifay almutawafa sana thalaatamiya wasitiin qarnigii afaraad muntasafkiisa wey dhexbartankiisa laakinahu lam ylastawcib bu leh ha ahaatee sheekhaasi khayr allah siiye lam yastawcimuunan koobin abxaath almusalaxi kulaha musalaxu lxadiid iyo abxaasiisi abxaat jamcu baxhi wey marka masaa'il fara badan masale walba baxhi gaara wey hadda hadii la yirahdo almawquuf almarfuuc marata eh, la yirahdo eh, mid walbaba baxhi gaara wey mid walba baxhi gaar wey marka abxaastuu ka kownaa cilmu musalax dhan mawda koobin ee qaar buu ka tegey qaar buu ka tegey waa u cudur daaray inuu ka tegay wuxuu ugu cudur daaray wa sha'nu man layaab ma laha layaab ma laha o haadaa istawcaab la-aantan iyo ka tamid bacd alabxaad masaa-isha qaar laga tago shanu man qof xaalkii waa lagu yaqaanaa yaftatixu tasniifa tasniif furfurtay oo bilaabay fi ayi cilmin ilmi cilmi kasta haaliban fi ayi cilmi cilmigu ka hadaba haaliban sida haalibka sida haalibka ninka fanni asaga aan looga horeynin ibdaaxay ibdaac la yimid fani aan looga horeynin buu bilaabay qofkaa asagaa ah wuxuu caadi caan ku yahay inuuna istawcaabka la imaan karin qofka waxbaa u bidhaabay laakiin waxaa u bidhaamay intii markaa uu ka bartay muqadimaadkaa buu soo qoray kuwa kalaa imaaday intii bay wax ku darayaan kuwa kalaa imaad ilaa uu ka taam noqdo marka ninka asaga ah nin wuxuu aha faniga bilaabay inuu wada dhameeyo fanigii sida asagoo sii jiray oo kale wax walba masale walba uu ka qoro taa iyada ma suurogelayso ma suurogelayso marka qofka yaftatixu tasniifa tasniif furfuranaya bilaabaya fi ayi cilmin cilmi kasta aalib sida qaalibka shaniga lagu yaqaana sidaa ah cadamulisticaabi inuuna masaaishao dhan wawada qorin macrifati culumi alxadiidi kitaabka labaad waxaa la yihahda macrifatu culum alxadid ba la yihahda sanafahu waxaa alifay abu cabdillahi maxamed bin cabdillah alxaakim inaysaburi almutawafa sana arbac miya ninkaasi afar boqol iyo shantii dhintay imaamu xaakim ba la yihah akim imam xaakim xaakim ah, inaysaburi raximah llahu tacaala almustadrak ninka iskale weeye cala saxiixayn laakinahu lam yuhadib ilabxaath isagana isagana waa la tacliiqiyey soo maaratid nin nin aan la tacliiqininin ma laha meeshan ninkii kitaab kitaab qora ama akriya qof aan laga dabagelaynin oo maaakid lahayn oon zallaad lahayn oo naqsiya gaabin aan lahayn dabiicat lbashar wey basharkaaba sidaa ah basharka yaaba sidaa ah imaam shaafici muxuu yihi raximah llah aba allaahu an yutima ilaa kitaabahu ilaahay waa diiday inuu kitaabkiisa waxaan ahayn uu taam yeelo waxaan kitaabkiisa ahayn inuu taam yeelo waa diiday nin kastoo kitaab alifa ku noqo dabcada labaad dib u tanqiixi wax hore ood qortay oon loo baahnayn ka xadaf waxaad ka tagtay geli waxaan tartiibsaneen tartiibi waxaan tahdiibsaneen tahdiibi waxa maarata cadeen cadee wax gariib ahaa fasir waxaasu maanta lagu dhex jiraya kulaqo toban jeer haduu ku noqdo kun jeer haduu ku noqdo maakid iyo mulaxad ugu tegi waa isagii qore hadda ogow isagii qore wey qofka kale ka waran qofka kale ee dadka dee qofka kale cuyuubtooda iyo waxaabaa waa u muuqda inta badan qofka cuyubtiisa ma noqoto qofka kalena waa kasi daran yahay markuu fiiriyaba wuuu saa maaa loo ya kan maxaa loo hormari waayo kan maxaa loo dibdhigi waayo kan maxaa loo ziyaadin wayo kan maxaa loo nusqaamin waayo kan maxaa loo xadfi waayo kan maxaa loo gelin waayo sidaanu leeyahay waa qof walbaba aba allahu an yutima ila kitaab waa hadal qiimo badan wey mhm. hadal qiimo badan wey imam shafici hadalka u ka hadlay raxmat ullahi aleyh ayib lakinahu lam yuhadib abxaatha abxaastii iyo masaa-ishii waa jamcu baxin masalo walba oo masaaisha adika yaa baxi ah yaa baxi ah dhan marka ma tahdiibinin tahdiib la-aanta ma inuu wax ka tegayba ma inuu tartiibintiisa ay ukala horeeyeen uu ka tegayba ma inuu isdhexgeliyey oo laf mushawish ka dhigayba lam yuhadib cala kuli xaal walam yuratibha ma tartiibin atartiib alfaniy tartiibkii fanigaha almunaasib ee wanaagsanaa tartiib faniga waa sidaad sheekha ku socda wey sheekhan su ku socda waa tartiib fani ah tartiib fani munaasib la yirahda sidii ugu munaasabsaneed wax lagu tartiibin lahaa haykalbaxthi khudada ku socdo qaabka u tartiibinayo tartiibka ugu munaasabsan wey waxaa uga horeeyey oo runtii ninka lagu amaanaya xagga tartiibka faniga ah alimaam xaafid ibn xajar fi kitaabihi nuqbat fikr nuqbatu alfikr qaabka u tartiibiy wad aragteen kitaabka saddexaad waxaa la yirahda almustakraj cala macrifati culum xadid ba la yihahda sanafahu abu nucaym axmed bin cabdillahi alasbahani ba alifay almutawafa sana arbacumiya wa thalaathiin hijri istadraka fiihi wuxuu ka daba tegey istidraka soo art cala alxaakimi xaakim buu ka daba tegey maa faatahu wuxuu ka tegay fi kitaabihi macrifatu culum xadiid ayuu ka daba tegay istidraag ku sameeyey laakin maxaad dhihi jirteen istidraagi soo ma aheen waa istidraag waa ka daba tegey asaga laftirkiisa xaakimaha wuxuu istidraag ku sameeyey bukhaari muslim bukhaari muslim buu istidraag ku sameeyeyba oo uu waxay ka tageen oo shuruudoodina laga helay ay shardisteen ayna ka tageen baan ka daba tegaya markaasuu markuu ka daba tegayba isagana waxaa ka daba tegey alimaam dahabi ayaa ka daba tegey Ah, alimam dahabi baa ka tagmid qof walba qof walba qof buu daba taagan yahay ama dahabi iyo kutubtii waafaqahu dahabi hadii lo inta badan waa royin xaakim kitaabkiisa eh, mxuu ahaa eh, mustadraga lakin isagii laftirkiisa wuxuu dahabi ku raacay ba arkaysa ada wuxuu laleyahy waa daciif oo laga sii daba tegay saasaa laisku daba taagan yahay waana fiican tahay haddii marka u dambaysan waxaa la tegaya dhuuxii iyo lubigii iyo meeshii udambaysa saafigaheed baa la gelaya marka waa ka daba tegay fi kitaabkiisa wuxuu qoray min qawaacidi hada fani ani min qawaacidi hada lfani fanigan qawaacidiisii wuxuu ka tegey laakin taraka ashyaaan buu ka tegey asaga laftirkiisa yumkinu ay suuragal tahay lilmutacaqibi ninkii raba inuu wax tacqiibiyo oo cirbiyo oo ka daba tago an yastadrikuha inuu haleelo ale korkiisa aydan ayuu ka tegay asaga laftirkiisa asagan laftirkiisa ee abu nucaymkan asbahaaniga ee xaakim ka daba tegay kitaabkiisa macrifatu culum alxadiid laftirkiisa wuxuu kasii tegay ashyaa buu ku leehay yumkinu u suura gelinaysa lilmutacaqibi qofka raba inuu wax tacqiibiyo oo wax cirbiyo oo wax tacliiqiyo an yushrika inuu gaadho caleyhi korkiisa ku qabsado aydan sida isagaba xaakim oo ugu qabsaday kitaabka afraad alkifaaya fi cilmi riwaya la yidhaha alkifaayatu fi cilmi riwaaya sanafahu abu bakr axmed ibnu caliy ibnu thaabit alkhatiibu albaghdadiyu almashhuur saasuu caan ku yahay khatiib lbaghdadi almutawafa sana arbacmiya talaat wa wa huwa kitaabu weeyaan xaafilu waa kitaab weyn wey bitaxriiri masaaila bitaxriiri masaa'il hada lfan fannigan asaga ah ee culumulxadiidka ah masaaishiisi oo idil buu taxriiriyey tahdiibiyey sifeeyey hagaajiyey ah, marka wuxuu xumbaarsan yahay kitaabkan oo ka batay xaafil ku yahay oo uu aruuriyey bitaxriiri masail hada lfan fannigan masaa-ishiisi taxriirinteedi taxriirka waa tahdiibka sheyga oo la sifeeyo la hagaajiyo oo tartiibiyo la nadaamiyo taxriir la yihahda wa bayaani qawaacid riwaaya riwaayada xadiidka la warinayo qawaacidda loogu talagalay oo la caddeeyo qawaacid riwaaya raawiga wax warinaya iyo qaabka wax ku wariya laga hadlaya wa yucaddu waxaa lagu tiriyaa min ajali masaadiri hada alcilm cilmigan cilmu musalax musalaxulxadiidka la yidhaahdo masaadirta iyo kutubta oo loo celiyey iyo maraajicda laga lagaga hadlay kitaabka ugu cadiimsan ee ugu weyn ayaa lagu tiriyaa kitaabkan alkifaaya fi cilmi riwaaya haddana kitaab sii weyn maaha ogow keenan haddaan hayno oo kale buu leegyahay oo maطbuuc mutadaawil oo yaala ugu yaala nacam aljaamicu lakhlaaqi الraawi waadaabi saamic midka shanaad la yihahda aljaamic liakhlaaqi الraawi waadaabi saamic soo ma raawiga iyo saamixa akhlaaqda laga rabo ayuu ka alifay صanafahu اlkhatiibu albaghdadiyu ayضa isaga haddana alifay wawa kitaaban waa kitaab yabxahu wuxuu baarayaa oo uu ka waramaya fi aadaabi الriwaaya riwaayada aadaabta laga rabo kama huwa waadixu min tasbiiti sida tasmiyada kitaabka magaciisa ka muuqato akhlaaq الraawi baa lagu yidhi wa adaabu saamici marka riwaayada iyo raawi wax werinayo iyo qaabka maarata laga rabo iyo aadaabta laga rabo ka hadlaa wa huwa fariidun fi baabi marka baabkiisa laga hadlaayo baabu akhlaaqi raawi wa aadaab sam marka laga hadlaayo fariid buu ku yahay noociisaasuu ku fiican yahay qayimun fi abxaadihi abxaasta uu ka hadlaayo ee masalada ku tacalluqda araawi wa aadaabu saamic ku saabsan yuu eh, ku wanaagsan yahay qayim weyan kitaab wanaagsan weeyaan marka laga hadlayo fi abxaadihi wa iyo waxyaalaha uu koobay ayaala uu koobay marka asaga meeshiisa uu kufican yahay wey meeshiisa uu doortay iyo cinwaanka u baabaystay waa ku fiican yahay wey waqala fanun fani baaba yarba min funuuni culuumi alxadiid culuumu lxadiid funuunta lagaga hadlo fani kamid ah yaaba yar ilaa hadduuba jiro qala fanun min fununi xadiid ilaa wasanafa alkhadiibu khadiibu lbagdaadi waa alifay fiihi faniga walbaba kitaaban buu ka alifay mufradan la keli yeelay ninka nin caadi a ah ma ahayn khadiib lbaghdad raximah tacaala masalo walbaba kitaab buu ka alifay maslo walba kitaab gaaru ka alifi oo culmu xadid kamid a ah. fakaana wuxuu ahaa kamaa qaala alxaafidu abubakr ibnu nuqda sida uu yihi kulu man ansafa nin allah ninkii insaaf iyo cadaalad ku hadla oo naftiisa ka ilaaliya inay waxyaalaha waa ay jiidato oo cadaalada iyo runta iskaga hadla calima wuxuu ogaani ana almuxadithiina muxadithiinta bacda alkhaiibi khaiib albaghdadi gadaashiis ciyaalan inay u baahan yihiin calaa kutubi kitaabkiisa muxadisiinta dhammaantood khadiib baqdaadi kutubtiisa ubaahan yihin yani ciyaal bay uyihiin sida ciyaalku aabaha uu ugu baahan yahay oo kale yuu ka cabiraya nin walba oo muxaditha kutubu khadiibbaqdaadi buu u baahan yahay wey wuxuu qoray iyo wuxuu alifay wuxuu samey o ilma aabihii daba socdoo kale wey ilma aabihii daba socdoo kale weeyaan nin walba wuxuu alifo kitaabka lixaad alilmac baa la yihahdaa limacrifati usuuli riwaaya wataqyiidi asamaaci sanafahu alqaadi ciyaad alqaadi ciyaad bin muusa alyaxsubi ayaa alifay almutawafى sanata hamsumiya w arbaca arbiciin kitaabun hayru shaamil ma shamlinina ma wada aruurinin ljamiici abxaathi musalax musalaxa abxaadtiisi iyo masaaishii oo dhan kitaabka ma aruurin waxbuu ka tegey bal huwa maqsuurun waxaa lagu gaabiyey calaa maa yatacalaqu wixii ku saabsan uun bikayfiyati ataxamuli waladaa'i wuxuu ka hadlayaa un ataxamul walada sida wax loo soo barto iyo sida wax loo gudbiyo unbuu ka hadlay wamaa yatafaracu canhuma iyo labada wixii ka farcamay ataxamul walada wixii ka farcamay laakinahu jayidun fii baabihi baabka uu ka hadlay ee taxamul waladaaga waa ku fiican yihi xasanu tansiiqi xagga maarata taxida iyo watartiiba hagaajinta tartiibka waa ku fiican yihi si fiican buu u tartiibiyey oo u taxay kitaabka u hagaajiyey kitaabka toddobaad waxaa la yihahdaa maa laa yasacu lmuxadithu qofka muxadidka waxaan u wanaagsaneyn oo lagaba aqbalayna jahlu inuu garan waayo maa laa yasacu muadith jahlu qofka muxadidka waxyaalaha laga aqbalay inuu garan waayo waxaa kamid ah cilmu musalix alxadith baa kamid ah. sanafahu abu xafs cumar ibn cabdilmajid almayanji almutawafى sanata hamsumiya wa thamanuun wahuwa juzun saqiir waa juz yaroo laysa fihi kabiir faa'ida aan aad usii faa'ida badnayn bu ku leh faa'ida waa leeyahay laakin faa'ido weyn ma sii lahaa lisaqarihi waa yaryahaade kuraaso yar oo aad usii weyan weeyaan de inta uu xajmigiisa un baan wax lagu qiimeeyaa kitaabka sideedaad culum lxadiid baa la yidhaahdaa sanafahu abu camar cuthmaan bin cabdiraxmaan ashahra zuuri ninkaasaa alifay almashhuur bibni salax ibnu salax buu caan ku yahay kitaabkiisana culum lxadiid baa la yidhahdaa isaga kitaabkiisana muqadimatu ibnu salax buu caan ku yahay soo sheegi doon almutawfa sana situmia talaatan wa arbacuun wa kitaabahu hada kitaabkan ibnu salaax ee kan ahe culumulxadiidka la yidhaahdo mashhuurun bayna annaasi dadka dhexdiisa wuxuu caan ku yahay oo lagu yaqaanaa bimuqadimati ibnu salaax oo ka magaca magaca lagu yaqaano muqadimati ibnu salax baa laska dhahaa laakiin sheekhu wuxuu u bixiyey culumulxadiid buu bixiyey wa huwa min ajwad lkutubi fi lmusalax musalaxu lxadiid kutub laga alifo midka kutubta ugu wanaagsan buu kamid yahay jamaca fiihi mualifu mualifka wuxuu ku aruuriyey maa tafaraqa wixii kala daadsanaa ee kala tagsanaa fii hayrihi kitaabkan hayrkii ku kala tagsanaa oo min kutub alkhaiibi alkhaiib albaqdaadi kutubtiisii uu fani walbaba uu kitaab ka alifay iyo waman taqadama dadki ka horeeyey kasoo bilow raabi hurmisiyo wixii kala tagsanaa buu iskusoo aruuriyey fakaana kaana markaasu wuxuu noqday kitaaban xaafilan kitaab weyn oo kulminaya bilfawaaidi fawaaid fara badan laakinahu lam yuratibhu ma tartiibin cala alwadci lmunaasib soo maarti qofa baxsanaya ma jirto wadcigii munaasabka ah ee qaabkii la rabay sidii la rabay inu tartiibiy ooma tartiibinin buu kuleeyahay haba aruuriya culu maada ahaan waa aruuriyey cilmi ahaan waa soo aruuriyey lakiin maanta waxaa lagu haystaa xagga faniyaadki xagga faniyaadki iyo tartiibki baa lagu haystaa ma nadaamin ma tartiibinin liannahu maxaa yeelay amlaahu shayan fa shayan waa yeeri yeerin buu kitaabku ahaa uu iska yeerinayay shayan fa shayan buu u yeeriyey wahuwa maca hada cumdatun iyadoo sidaa tahay yani kitaabu taaliif ugu talagalay oo tartiibiye oo tabwiibkiisi iyo fusuushiisi iyo baxdigiisi haykalkiis ma ahaane kitaabu yeena ardayna ay qorinayeen bu wahuwa maca haada sidaa maceeda iyadoo jirto haddana cumdatun waa cumdo ah, cumdo arrimaha waxaa loo qaybiya alcumda walfadla loo qaybiya waxaan laga maarmi karin ba cumdo la dhaha guriga tirka udubdhaxaadka guriga cumda la yidhaha laga maarmo soo ma soo garanaysaan faacilka iyo iyo mafcuulka iyo maxaa la dhahaa cumdo iyo iyo fadla waxdaasi dhahaan muxaalada marka kitabka waxaa loo wadaa marka waa aasaaskii aan laga maarmaynin oo madaaric culmulxadiid isaga ku wareegaa wa huwa maca hada cumdatun man jaa bacdahu min alculamaa wixii asaga ka dambeeya culamaa tiir buu u yahay fakan badanaa min mukhtashirin mid soo gaabiyey lahu kitaabkaasi oo kitaabkii laftirkiis intuu qaaday wax kasoo isagoo mukhtasar oo gaabano la xifdin karo soo sameeyey wa naadimin badnaa mid nadimiy oo nadmi iyo shicirba ka dhiga liyuxfada wa mucaaridi lo mid mucaarad caaradayo badana oo tacqiibinayaba oo ku daba taagan wamuntasirin mid u gargaaraya oo difaacaya badana saasa dadki o dhan marka dhan walbaba dhinac bu ka galay kitaabka sagaalaad ataqriib ba la yihahda wataysir limacrifati sunan bashiri nadiri sanafahu waxaa alifay muxyidiin yaxya bnu sharaf nawowi almutawafa sana situmiya sita wa sabcuun waka marka hadda aa marayna riyaa saalixiinka su-aalaheyna maxaa kamid ahaa goormuu dhintay alimaam nawowi laba tiro oo isku mid ah dhaxdan ay kaga jirto tiradaas toddobada ah lix iyo lix baa agga xagga taagan dhaxdana toddoba kaga jirta yan sidaas xifdisa logu talagala inaad xifdisa yaa la rabaa marka waa la xifdinaya waxbaa lasku aadistaaye waxbaa lasku aadistaaye lix iyo lix dhexda ugeli toddobo qalbigaada kusugmi waa xifdin ah, hadee lix iyo lix aad todoba dhexda ugeliso isku akri situmiya sita wa bay noqotay lix boqol toddobaatan lixdii hijrada qarnigii toddobaad ee hijrada nabiga sala allah alay wasalam buu dhintay wa kitaabu hada kitaabkiisan kana ikhtisaarun wuxuu gaabinaya oo mukhtasar ka yahay likitabi culum waa kii haddaan soo maray culum xadiidkii shehr azuri ibnu salax ee muqadimata ibnu salax caanka ku ahaa culumulxadiidna ugu baxso sheekhu kitaabkaasu waxaas mukhtasar ka yahay taqriibkan isagaa mukhtasar laga soo gaabiya culumulxadiid wey ibnu salax wahuwa kitaabun jayid waa kitaab wanaagsan lakinahu muqlaq ah, kitaab qufuran wey muqlaqulcibaara axyaanan cibaaraadkiisa waxay u bahan yihin tafkiik furfurid bay ubahan yihin cibaaraadkiisa cibaaraad iska basiidaho furfuran oo sida hadda keenan oo kale ahee waa cibaaraad u baahan in la furfuro u baahan wey waa daboolan yahay waa xidhan yahy ah, waa rumuus rumuus oo kale dhahaan lafdi u baahan in la furfuro muraadkiisi iyo codiyadiis kala saaro kadib mithaal lagu tawdiixiyo lagu cadeeyo saa loo yuu ubaahan yahay waa midka hadda la yihahdo tadriiburaawi tadriiburaawi sharaxa la yidhahdaaye waxa la akriye matniga muxuu yahay taqriibkan wey waa taqriibkan aad bu u adag kitab adag wey mudawal oo adag wey ah, insha allah waan gaari doonaa biidn illahi marka eh, kitaabka marka taqriiburaawi wuxuu mukhtasar ka yahay wuxuu mukhtasar ka yahay oo laga soo gaabiyey culum xadii ibn salax saas uu yiri tadrib kitaabka tobnaad tadrib raawey tadrib muxuu ku saabsan yahay fi sharxi taqriib nawowi taqriibka nawowi hadda aan soo maray ee laga soo gaabiyey culumulxadiid yuu sharxaya tadrib raawi wuxuu sharxi taqriib nawowi buu sharxaya taqrib nawowi waxaa laga yimid culumulxadiidkii ibnu salax ama muqadima ibn salax baa laga soo gaabiyey sanafahu tadrib raawi waxaa alifay jalaaludiin cabdiraxmaan bin abi bakr sayuuti ayaa alifay Ah, mutawafaa suyuudkana waa magaalo masr ku taalo wey almutawafaa sanata socmiya wixda cashar qarnigii tobnaad buu bahaaba bilowgiis ayuu dhintay eh, khaatimat lxufaad baa loo bixiyeyba suyuudi raxmatullahi caleyh fani una wax ka qorin ma laha wa huwa sharxun likitaabi taqriib nawowi taqriib nawowi baasu sharxaya kama huwa waadixun sida ku cadba min ismi magaciisa leanna wuxuu ku tadriib raawi fi sharxi taqriib nawowi buu ku sheegayba jamaca fiihi mualifa wuxuu jamciye o aruriyey min alfawaa'idi shay alkathiir wax fara badan buu aruuriyey waa runtii aad u fara badan oo fawaaid fara badan oon laga maarmi karin fi cilmi fi culum alxadiid markaad ku jirto amhile aad u fara badan iyo ladaaif fara fara badan iyo iyo daraaif aad fara badan buu soo arurinaya aad u qiimo badan kitaabka kow iyo tobnaad nadmu durar baa la yihahda fi cilmi alathar <clears throat> sanafaha waa nadmi waa artaa waa kitaab nadmi ah nadmi haddaad maqasho nathri ma aha nadmi waa waa waa shicir waa shay taxan waay sanafaha zayn الdiin cabdالraxim ibn اxusein alciraaqi almutawafaa sanata thamaanumia wa sit ninkaasaa alifay marka waa ka horreyey suyuudi waa ka horreeyey imaam nawowin waa ka dambeeyey waktigii xaafid ibn xajar xaafid ibn xajar sheekhiisii weyaba ciraaqi wo sheekhiisii weye xaafid ciraaqi sideed boqol konton iyo labadii u dhintay sideed boqol konton iyo labadii xaafid ibn xajar ayuu dhintay sheekhiisina sideed boqol lixdii wamashhu ahaa almutawafa sanata thamaanumia wa wamashhuuratun nadmigaasi manduumada ayada culum اxadii soo ma ibnu صlax kitabkiisa culum xadid min صlax ayuu shicir u bedelay wazaada aley waxna waa ku daray wahiy jayidatun waa manduumo wanaagsan kasiilat lfawaaidi fawaaiddeedana ay aad u badan tahay wa korkeeda waxaa saaran sharxun shuruuxun shurux mutacadida badan shurux badanna waa la sharcayo rag badan baa sharxay minha waxaaba kamid a sharxaani lmualif mualifka laftirkiisa ciraaqi nadmiga iska leh laftirkiisa laba sharax saaray oo ummadda u caddeeyey ko ko iyo toban waxaa weeye fatxu lmugiith fi sharxi alfiyat alxadiid sanafahu maxamed bin cabdiraxmaan asakhaawi almutawafa sanata tiscumia wa ithnain whuwa sharxu cala alfiyat lciraqi alfiyat ciraqigaasu sharxay wa huwa min awfa shuruuxi alalfiya alfiyat lciraaqi shuruuxdiisa kuwa ugu wanaagsan ee ugu waasaxsan buu kamid yahay waajuda ugu wanaagsan awfa yanaa waxaa weeyaan yani si fiican buu uwaasiciyey u oofiyey waxba kama tegin abyaaddii uula sharxay waajuda waana ugu wanaagsan wey ka labayo tobnaad nuqbat lfikri baa layihahda fi musalaxi ahli lathar nuqbat lfikri waa soo galay soo maartid waa kitaab yaridiisaba ha yaraada laakiin meel adag buu kaga jira cilmi musalax alxadiid wixii ka dambeeyey wixii ka dambeeyey isagaasi culamadu daba taagan yihiin oo ay daba socdaan sanafahu waxaa alifay alxaafidu ibnu xajar alcasqalaani almutawafa sana thamaanmiya itnan wa hijri qarnigii tobnaad dhexdiisi wahuwa qarnigii sagaalaade eh, dhexdiisi wahuwa juzun shaqiirun waa juz yar kitaab yar wey mukhtasar la gaabiyey ama mukhtasarun gaaban jaddan aad u yar yahay kitaab yar weeyaan laakinahu min anfac lannahu sheekha alifayba hal maalin buu ku alifayba gebigiisaba gebigiisa hal maalin buu ku alifay laakiin isagan alifay nahriga alifay hal maalin ku alifay waxaaba igala sii qariibsanba ninkii hal maalin shicir u bedelay ninkii hal maalin shicir u bedelayba oo intaasoo beyd ah oo yareen hadan dhowr boqol beyd ah ninkii la dhihi jiray asancaani alimaam asancaani alamiir kitaabkiisa la qasbu sokor qasbu sokor waxaa weeyaan waa shar waa waa nadmu nukhbat lfikri wey oo nusatu nadarkii la socdo yuu shicir hal maalin u bedelay aroortii ila casarkii waa ka farxashay waa bogay nacam marka cajiib way ahay raggaasti sanafa waxaa alif alxaafid ibn xajar casqalani mutawafa sana ثمان mya itنين وخمسين wahuwa juزu saقيr mukhtasar jidا lakinhu min anfac اmukhtasaraat ha ahaada mukhtasar gaabane mukhtasaraadka ugu nafci badan o ajwadiga ugu qiimo badan tartiiban xagga tartiibka ibtakara fihi mualifu mualifka wuxuu bilaabay o ikhtiraacday oo bilaabay ibtikaarka waxaa lagaga horeyn ibtakara wuxuu bilowday fiihi kitaabka markuu alifa mualifuhu dariiqatan buu bilaabay ku saabsan fi tartiibi xagga tartiibka oo laga horeynin wtaqsiimi qaybinta uu qaybinayo khabarkiibuu qaybinaya ilaa tawatur waaad axaadii buu hadana qaybinaya bictibaari duruqihi bictibaari muntaha sanadihi bictibaari qabuuli waraddi bitibaar markaasu dena si u kala horeyn haddana bitartiib ayuu haddana kugu soo celinaya marka waxaa weeyaan xagga taqsiimka lam yusbaq ilayha loogama hormarin waqad sharaxahu mualifuhu mualifkiisa sharxay bisharxin samaahu nushata nathar laftirkiisa sharay sharxaas u magacaabay nushat nathar kama sharaxu ayru ayrkiina hadda waa shareen sharax aan la tirin karin nadmi iyo iyo sharax iyo tacliiq iyo ikhtisaar iyo wax culamada wa iskuu tageen ka afariyo tobnaad almanduuma albayquniya wey sanafaha cumar bn maxamed albayquni abulfatuux baa alifay almutawafa sanata alf wa ah. kun iyo sideetankii wahiyo min almanduumaati almukhtasara manduumaadka gaabane lasoo gaabiyey kamid taha iska yar yar id laa tatajaawuz inay yartahay waxaa u daliila maba gudbaysaba arbaca wa thalaathiina beytan soddon iyo afar beyt ma gudbayso isagaaba wuxuu ku yidhi fowqa thalaathiina بأربعin atdk kulahaa wتucadu waxaa lagu tiriyaase min اmkhtasaraat الnaaficati الmashhuura mukhtasaraadka naafica ee mashhuurka ayay lagu tiriyaa waa runtii oo mukhtasar naafic oo mufiida wey alxamdu lilah meel walbo hadda ayuu gaadhay haddaa dhalinyarada yararkeed iyo ardada iyo wax walba waa la xifdiyaa kitaab qeybo badan weeyaan koo inkastoo de una isagana abxaasta culum oo dhan uunan ka wada hadlin oo alifin oo uu wax badan ka tegay laakiin haddana meeshiisaas iyo qadarkiisaas iyo martabada loogu talagalay in qofka mubtadiga uu kusii bilowdo waa kasoo dhalaalay waa kasoo dhalaalay waxaa leeyahay shuruuxun mutacadida shuruux fara badanna waa leeyahay qawaacid ataxdiid ka shan iyo tobnaad waa kitabka shan iyo tobnaad magacaasa la yirahda qawacid taxdiid sanafahu maxamed jamaal udiin alqasimi almutawafa sana alfu thalaathamia thanan wa thalaathuun kun saddex boqol iyo soddon iyo labadii ayuu ahaa soo dhawaaday wahuwa kitaabun muxararun mufiid kitaab si fiicanti loo tahdiibiyo loo sifeeyo loo hagaajiyey haddana faa'ido badan wey wax faa'iday wa hunaaka musanafaatun ukhraa kathiira musanafaad fara badan n waa fani waaa laga hadlaya waa fani waay fani in maraajic aad ka dhigato dib ugu noqoto mu sheekhu ku mithaalin inta ugu mashuursan laakiin kutub fara badan baa laga alifay yatulu dikruhaa sheegideedana kitaabkaa ku dheeraan ikhtasartu waxaan kusoo gaabsaday buu kuleyahy musanifka calaa dikri lmashhuuri minhaa inta mashhuurka sheegideeda fajaza allahu ljamiica amaan intaan soo sheegnay iyo intii wax ka aliftayba allah ka abaalmariyo canaa xagga anagi o can khayr aljaza jaza midka ugu khayr badan ilahi ha ku abaalmariyo aamin tacriifaat awaliya ayuu ka hadli doonaa aan baabka ka bilownay waxba intan ku dareynaa cashirka soo socda tacriifaat tacriifada awaliya waan iska dulmaraynaa meeshooday qaarkood ku imaan kartaa laakiin intan hore waa mufiid cilmu musalax markii la yihahda maxaa loola jeedaa bal hala qeexo cilmu musalax maxaa la yihahdaa wuxuu leeyahy huwa cilmun biusulin wa qawaacida waa cilmi usuul iyo qawaacid waa isku mid cadfu tafsiir waay qawaacidduna waa shay wax lagu dhiso lagu bineeyo marka waa shay kuliyaad ah oo masaa'il fara badan oo jusiyaadan ay hoos galaan baa qawaacid la yidhaahdaa marka aqlabina way noqotaa kullina way noqotaa kullina way noqotaa aqlabina way noqotaa usuul jamcu aslin jamcu qaacida qawaaciddaasoo yucrafa lagu garto bihaa qawaaciduba axwaalu sanadi sanadka xaaladihiisa lagu gartaa iyo walmatni matniga xaaladihiisa sanadka ee xaaladihiisa lagu gartaa gartaayo ruwaadda werinaysa sanadka laga wadaa matniguna waa meeshuu ku dhamaana sanadka ee warka ka bilaaban xaggee min xayu lqabuuli marka laga hadlayo min xayu lqabuulu aqbalka xaggiisa iyo waraddu xagga radinta ah, sanadka xaaladiisa iyo matninka xaaladiisa wax lagu gartaa la yihahdaa marka la garto waxaa kuusoo baxaysa alqabuul aw irid inaad aqbasho maxaa yeeley shuruudii qabuulka la helay aw rid ama aad radiso leana shuruud raddi baa la helay marka cilmigaas wakaa cilmu mustalax xadiid mawduucu muxuu ka hadlaa ma fiqi buu ka hadlaa ma tafsiir buu ka hadlaa maxalaal iyo xaraam buu ka hadla maya ee mawduucu waxa weeye asanad walmatn sanadka iyo matniga an buu ka dhex hadli min xayu alqabuul warad sanadka an buu ka hadli rijaayasha ku jirta hebel iyo hebel wasaas inqidaac hadduu jiro mutasil hadduu jiro icdaal hadduu jiro tacliiq hadduu jiro matnigana waa ka hadlaya isagana matnigana waa ka hadli min xayu alqabuul wuxuu ujeedan waxa weeyaan in la kala ogaado alqabuul warad thamaratu ujeedada thamarada maxay tahay melaha laga helayo maxaan ka faa'idaynaa maxaan ka faa'idaynaa cilmi mustalax xadiid haddaan barano wuxuu le wa thamaratu tamyiizu saxiixi xadiidka saxiixa ah sii hadda wuxuu ola jeedaa almaqbuul maqbuul buu ola jeedaa suu usoo galo xasan iyo saxiix usoo galo tamyiizu saxiix midka fayow min asaqiimi midka jiran in laga sooco min alaxaadiis axaadiista nabiga xaggeeda midka saxiixahe ama fayow ee xasan iyo muxuu ahaa saxiix noqda iyo midka daciifkahe anwaacda faraha badan leh oo huwa aqsaaman kuhur uu yihi in la kala barto haddii la kala barto maxaa soo baxaaya de waxaa imaanaya misal alcamal camal baa imaanaya haddaad saxiix iyo fasid kala baratay saxiixa waad ku dhaqmaysaa axkaam baad ka ratimaysa ilahay baad ogu dhawaanaysaa daciifkuna intaasoo dhan shaqa kuma laha xadiidka tacriifka afraad alxadiid xadiid maxaa la yihahdaa luqatun aljadiidu wixii cusubba xadiid la yihahda agga luqada wayujmacu waxaa lagu kulmiya calaa axaadiida calaa khilaafi alqiyaas marka alaa khilaaf alqiyaaska masala tasriif ayuu kula gala hadi cilmu sarf cilmi la yihahdo ayuu halkaas ishaarayaa waa xagga luqada istilaaxana ma udiifa ila nabiyi sala allahu aleyh wasalam a wixii nabiga loo ilaafayy sal slam min qawlin hadal aw ficlin aw taqriirin aw sifa afartaasa loo qaybiya xadii xadii haddaad maqasho waa hadal erey u nabiga ku hadlay ama ficil nabiga sameeyey ama taqriir wax agtiis inti lagu sameeyey u qira uunan inkirin ama sifo nabiga sifaatkiisa kamida ama abuurka ama akhlaaqda intaasaa laga y xadiid lagu soo aruuriyaa waa tii xaafid ibn xajar llah khabar maxaa la yihahda alkhabar luqatun annaba ah, annaba war wa jamcu ahbaar isilaaxana fiihi thalaatu aqwaal saddex qowl ayaa ku jirta khabar markii la yihahdo laisku hayaa wahiya aqwaashaa saddexdaa kow in la yidhaahdo huwa muraadifu lixadiid xadiid iyo khabar waa isku mid oo xadiid waxaan kusoo maray maa udiifa ila nabi sal slam min qawlin o ficlin o taqrir o sifa soo maaha wakadalika alkhabaru khabarna waa lamid muraadif macnada waxaa weeye radiif wey wuu la saaranye sooma bigbigbigbis laba qof ma fasho midka dambe radiif la dhaha midka dambe radiif la dhaha marka midka dambe isagona bigbigidu musaaren sooma boodho boodhuu saaran yahay marka khabarku doonta xadiid buu saaran yahy iskumid bay iskumid isku meel bay saaran yahin manaha muraadifun lilxadiid ay ana macnaahuma macnahooda muraadif macnaheda waxa weeye waaxidun isilaaxan xagga isilaaxa khabar xagga luqada haba kala tagsanaadee laakiin isilaax marka laga hadla waa isku mid qawlka waa qawlka koobaad qowl labaad baa jira oo le maahe khabar iyo xadiid isku mid maahe muqaayirun lahu waa ka duwan ay falxadiidu xadiid waxaa la dhahaa maa jaa can nabiy wixii nabiga alayh salaam ka yimid walkhabaru khabarna waxaa la dhahaa maa jaa can gayrihi wixii keyrkii nabiga ka yimid oo saxaabada iyo taabiciinta iyo wararka kale yaa akhbaar la dhahaa qalona sidaasay yidhaahdeen war saddexaad baa jira oo ah acamu minhu maya alkhabaru acamu min alxadiid ay falxadiidu maa jaa can nabi sal slam xadiidka wixii nabiga ka yimid walkhabaru khabarna maa jaa canhu wixii nabiga ka yimid ow can kayrihi ama keyrkiis ah, marka khabarka caam ah kabar khabarka ayaa caam ah mm. <clears throat> likuli khabarin xadiid walaysa likuli xadiidin khabar ma aha habarkaa caam noqonaya alahar athar maxaa la dhahaa luqatan baqiyat shay shay waxa ka dambeeya athar la dhahaa wixii shay ka dambeeya yaa athar la yihahdaa baqiyatu shay ah, shay hebel raadkiisii iyo hebel athartiisii iyo ah, athar baa la dhihi istilaaxanna fiihi qowlaan laba war baa ku jira waxaa la yihahda athar humaa labada waxaa weeyaan ko huwa munaadifu xadiid athar iyo khabar iyo xadiid waa isku mid aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalqiya walkhuluqiya ayaa khabar la dhihi oo xadiid la dhihi oo athar la dhihi isku mid wey qolo saasay dheheen e ana macnahuma waaxidun istilaxan waa isku mid warka labaad waxaa weeye isku mid maahe muqaayirun la waa ka duwan yahy athar xadiid waa ka duwan yahy wa huwa athar waxaa la dhahaa ma udiifa ila saxaaba wixii saxaabada loo idaafeeyey ibnu cabaas wuxuu yihi cumar wuxuu yihi abu hurayra wuxuu yihi athar wataas wataabiciin iyo taabiciinta xasan bisri iyo saciid musayib maxamed binu siriin iyo mujaahid iyo min aqwaalin ama aqwaal aw afcaal afcaalah taasaa athar la dhahaa ama xadiid warkii nabiga wey saasay qoral u kala qaadeen isilaaxaad weeyaan iyo khilaafaadka daahir ah wax weyn inta badan alisnaadu midka toddobaad lahu macnayaan isnaad wuxuu ku keeni doonaa isnaad iyo sanad iyo musnad iyo musnid afartaas ku keeni doonaa ko alisnaadu lahu macnayan laba macnu leeyahy caswulxadiidi in xadiidka loo nisbeeyo ilaa qaa'ilihi qofka ku hadlay musnadan xaalu taxanya isagoo loo taxay oo waxba ka go-neen kaa horta waa la yihahdaa caswu lxadiidi ay nisbat lxadiidi caswu macna nisba wey in xadiidka loo nisbeeyo ilaa qaa'ilihi musnada xaala kawnihi musnada uu yahay taa wa waa tacriifka koobaad laba waxaa la dhahaa ba buu yiri silsilat rijaali lmuusilati lilmatn silsilada taxan ee rijaasha ah almuusila gaadhsiinaysa qofka lilmatni matn gaadhsiinaysa sanadkaa taxan ee xadathana fulan fulan fulan fulana silsiladaasa isnaad la yihahdaa wa huwa bi hada lmacnaa markii macnaha la fiiriyo muraadifun lisanad sanadkan soo socda ee lambarka sideedaada ayuu lamid noqon haddaan lafdiga tacriifka labaad ee ba'da aan qaadano oo aan ku magacowno isnaad waa silsilatu rijaal muslim matni asaga iyo sanad waa isku mid markaas waa kan sanadkii asanadu luqatan almuctamad waxaa la cuskadaa layihahdaa wasumiya kadalika waxaa sanad loogu magacaabay sidaasi liana alxadiida yastanadu ileyhi sanadka ayaayaa ku tiirsada wayactamidu aleyh waa cuskadaa xadiidka cuskada xadiid iska taagan ma arkeysid xadiidku sanad buu kutaxan yahay sanad buu ku tiirsan yahay ba isilaaxan Eh, sanad waxaa layihaha silsilat rijaali muusilati lmatn silsiladaas taxan ee rijaasha ee matniga kugaadhsiinayso ilan qaala rasulla iskama dhihi kartid adig rasuulka masaafa inin dhexayse ninkan kitaabka alifay iyo nabiga intaasaa masaafa udhexaysa marka waa inuu taxo suu nabiga ku gaari lahaa silsilad fulanu can fulani can fulani can rasuulillahi marka silsiladaasa waxaa la dhaha sanad baa la dhahaa almatn maxaa la yihahda luqatu maa saluba wartafaca eh, wartafaca min alardi wixii adag oo kor ukaca dhulka ayaa matn la yihahda wixii adag shay matiin Eh, yani sacb wa haliid oo murtafic wax koreeya isilaaxanna maa yantahi ilayhi sanadu min alkalaam ah, sanadka meeshu ku dhamaada hadalka ka bilaabanaya hadalkaasa matni la yihahda sanadkii baa soo waday fulan fulan fulan fulan matniga uu ku dhamaade eh, hadal ka biloway kaasa waxaa la dhaha matni ba la yihahda ah, kaasa matni la yihahda almusnad bifatxi nuuni oo ism mafcuul laga dhigo luqatan ism mafcuul wey min asnada shaya baa laga keenay ilayhi asnada shaya shaygii buu tiiriyay ileyhi xaggiisa u tiiriya laga keenay bimacnaa cazaahu cazaa waa u nisbeeyey wanasabahu ileyhi alcazwu wnisba waa isku mid ah, marka musnad waa la tiiriyey cazaa waa tiiriyey nasaba waa nisbeeyey isku mid wey isilaaxa maxa lagu yirah lo talaatu macaan saddex macnu leh kulu kitaabin waa la yihahdaa musnad kitaab kasta oo jumica lagu aruuriyey fiihi dhexdiisa marwiyaatu kuli saxaabiyin saxaabi walba wuxuu weriyey calaa xidda keligii uu weriyey oo hal meel iskugu keeno ah, calaa xidatin keli meel iskugu keeno ka waa la dhaha hadda musnadu axmed bin xambal baa maqasa musnadu axmed ibn xambal axmed ibn xambal musnadkiisi maxaa loogu magacaabay saxaabi walba axaadiista u wariyay baa meel kuso abu hureyre wuxuu aruriye o dhan ba hal meel isku keenay mawduuc kastaba kala ahaadaana wixii kitaabu salaad uu ka hadlay wixii kitaabu buyuuc kusaabsanaa wixii kitaabu nikaax kusaabsanaa wixii kitaabu xuduud kusaabsanaa waxaas oo la fiirin maayo abu hureyre ma wariye ha hal meel iskugu keenay musnad baa loo bixiyey marka kutubtaasaa masaaniid la yidhahdaan laba alxadiid lmarfuucu xadiidka marfuuca walidalika haddaad kutub lmasaaniid aad xadiid aad rabto inaad ka hesho ninka wariya saxaabiga unbaad unbaad ku dhegi abu hurera haduu yahay waxaad kuqasban tahay abu hurere musnadka abu hurera intaad tagto inaad saa isha wada mariso ama meel dhow ilahay hakaa siiyo ama dhex hakaa siiyo ama mesha udambaysa ad ka heshid waa lagu rafaadaa marka qaar hadi tabwiibiyin waa jiraa musnad axmed bin xambal alxadiidu almarfuucu lmutasilu waxaa kaloo musnad la yihahdaa oo tacriifka labaad u leeyahaya alxadiidu xadiidka almarfuucu la kor yeelay nabiga loo kor yeelay almutasilu ee sanadkiisa uu taxan yahay almutasilu taxan sanadan min xaydi sanad sanadkiisa midka taxan yani xadiidka sanadkiisa uu taxan yahay musnad baa ladhaha wmusnad lmutasilu isnaadu min raawihi xata lmustafa walam yaminti buu ku ishaaraya thalithan tacriif saddexaad buu musnad leeyahay waa maxay an yuraada bihi sanadu sanadka laftirkiisa in loola jeedo sanad waan soo marray haddee waa silsilat arijaal almuwsilati lilmatni ayadana waa la yihahdaa nacam fa bihada lmacna masdara mimiyan masder mimiya ayuu markaa noqonaya oka masder mimi noqon sida daraf mimiya u jiro almusnad musnid waa kan ka hore musnad buu ahaa ism mafcuul musnid waa kan bikasri nuuni hoos dhan kuleeyahy huwa man yarwi lxadiida qofka xadiidka warinaya bisanadiina ku warin baa musnid la dhaha ninka sanadka intuu qabsado matniga salka u saara ninkaasa waxaa la musnid hebel waa musnid baa la dhaha kaana cindahu cilmun bihi cilmi ha u lahaado am laysa lahu am yuuna usugnaanin ilaa mujarad riwaaya werintaa un keli sanad uu iska saxiifiye ha aato ama cilmigii iyo macrifadii iyo diraayadii ha lahaado kolba hadduuba sanadka intuu taxo matniga gaarsiini musnid baa la yihahdaa musnid baa la yihahdaa ka labaad labiyo tobnaad ama tacriifka labiyo tobnaad almuxadith huwa man wey muxadith yashtaqilu bicilmi اlxadiid cilmigan cilmu lxadiida qofka ku mashquulshan riwaayatan xagga sanadka wa diraayatan xagga matniga iyo fahanka ariwaaya macnaha waa sanadka iyo warintiisa iyo cilmiga ugaarkaa diraayana waxaa wey waa ogaansho diraaya a darashay barashadii iyo garashadii iyo ogaashihii wey waa matniga marka waxa la ogaanaya wayaalicu haddana daalacanaya calى kahiiri min الriwaayaat wax fara badan oo riwaayadan daalacan wa ruwaatiha ruwaada riwaayooyinkaasi soo arooriyey xaaladahoodana in badan buu daalacana oo ku mashquulsan yahay qofkaasaa muxadith iska dhigi karaa alxaafiظu fiihi qawlaani baa ku sugan xaafid waxaa loola jeedo muraadifun lilmuxadithi ah, qaar waxay dheheen mahe eh, xaafid iyo muxadith waa isku mid muraadif buu leeyahay waa lamacno cinda kahiir min muxadithiin muxadithiinta intooda badan xaafid iyo muxadith isku mid bay ka dhigaan ba tacriif labaad bay oo waqiila huwa waxaa la yidhi waxaa la dhahaa xaafid arfacu waa ka koreeya darajatan xagga darajada min almuxadid ka sarreeya baxaydu yakunu maa yacrifuhu waxa uu garani fii kuli dabaqatin dabaqo kasta wax uu garan yaa aghara ka badan mimaa yajaru wuxuuna aqoonin dabaqo kasta oo dabaqaadka xadiidka iyo sanadka ku saabsan intuu yaqaanaa ka badan intuuna aqoonin ninkaasa waxaa la siiyey darajo ah iyo magac la yidhaahdo alxaafid afar iyo toban alxaakim xaakim yaa la yihahdaa huwa man axaata cilman marka laga hadlayo cilmu xadiis baa laga hadlaya marka laga hadlayo qadaha iyo wilaayaadka iyo imaaraadka iyo hadda lagama hadlayo waxaa laga hadlaya waa cilmu xadiis xaakim kalaa jiray lene huwa man axaata cilman qofka cilmi koobay bijamiici alaxaadiis axaadiista dhammaanteed xataa laa yafuutu uuna ka teginba minha axaadiistii ila lyasiiru wax yar mooya waxa kale wa xifdisanya wa hada calaa ra'yi bacdi ahli lcilm culummada qaar kamida ah ra'yigooda sidaas ah ee ma aha ra'yu jamiic alculamaa ma aha culamada dhammaantood ra'yigoodu sidaa ma ahee waa qaar culamada kamida ah tacaariifta aan kuu sheegay bu kuleh wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin